alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala ali muxamed wasalama tasliima kasiira kitaabu libaas waa kitaabka sideediyo tobnaad ee ka mida cumdat laxkaam can cumara bni alkhaaabi radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam laa talbasu alxariir rasuulku wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam laa talbasu alxariir ha xidhannina xariirta waa nahyi laa talbasu alxariir ha xidhannina xariirta ha xidhannina fainahu man labisahu fi dunya lam yalbashu fi laakhira fainahu shanigu man labisahu fi dunyaa ruux kastaoo ku xidha xariirta adduunyada gudaheeda ku xidha lam yalbashu fi laakhira aakhiro gudaheeda ma xidho xariir hadduu xariir adduunyada ku xidho aakhira kuma xidhanayo waa waciid amiyo goodi wey waciid iyo goodi weeyaan xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim can xudayfata bn اlyamaani radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sala allahu alay wasalam yaquul laa talbasu alxariir rasuulku wuxuu ihi sala allahu alay wasalam ha xidhannina xariirta wala dibaaja xariirta teeda adagna ha xidhannina addibaaj waa nooc xariirta ka mid ah waana nooceeda adag walaa tashrabu fii aaniyati aldahabi waalfida ha ku cabbina weelka dahabka iyo weelka fidada weel dahab ka samaysan iyo weel macdanta fidada la yidhahdo ka samaysan waxba ha ku cabbina walaa ta'kuluu fii sixaafihimaa ha ku cunina xeedhooyinkoodana ha ku cunina bimacnaa xeedho laga sameeyey dahab ama fido laga sameeyey waxba ha ku cunina saxfadu waa xeedho yar oo nin wuxuu cuno lagu ridi karo muraadkuna wuxuu u dhacayaa weel dahaba waxba ha ku cunina walow xeedho bayaanu ahaan fa innaha lahum fi dunya walakum fi alaakhira fa innaha ay ilmadkuura taa la soo sheegay oo noqonaysa dahabka iyo fidada ama fa innaha weelka dahabka iyo weelka fidadu wa aaniyati adahab walfida uu noqonaayo lahum fi dunya gaaladu u sugnaaday fi dunya adduunyada gudaheeda ugu sugnaaday walakum fi laakhira idinkana wuxuu idiin sugnaaday aakhiro gudaheedu idiin sugnaaday yacni weel dahaba iyo weel fida ah in la isticmaalo oo wax lagu cuno ama wax lagu cabbaa lahum fi dunyaa ay lilkufaar gaaladuu u sugnaaday fi dunyaa adduunyada gudaheeda yacni iyaga ayaa samaynaya looma jeedo waa u bannaan tahay laakiin waxaa loo jeeda camal ahaan bay la imanayaan ee wixii muslimka ka xaaraansan iyagana xaaraan bay ka yihiin lakiin waxaa laga tilmaamayaa inay camal ahaan iyagu markaa isticmaalayaan oo la imanayaan oo wax ku cunayaan oo wax ku cabayaan walakum fi laakhira idinkana waxay idiin sugnaatay aakhira gudaheeda idinku sugnaatay xadiiska waxaa soo bukhaari bukhaariyo muslim waxaa laga qaadanayaa axaadiistan inaan raggu xidhan xariirta laa talbasu alxariir nahyigu wuxuu u dhacayaa in ragga laga reebaayo ayuu u dhacayaa marka dumarkii ma soo gelayaan dumarka waa u bannaantahay xariirta inay xidhaan axaadiis baana ku soo aroortay oo sheegaysa dumarka inay u bannaan tahay ee dahabka iyo xariirtu labaduba raggay ka xaaraansan yihiin xadiis baana waxaa ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaasiha aw kamaa qaal alfaado kala duwan buu ku soo arooray oo kale duruq buu leeyahay xadiiskana sanadkiisu maqaal baa ku jira laakiin duruqdaasay culammadu waxay yidhahdeen waa isquweynayaan marka macna ahaan wuxuu tilmaamayaa labadaa markaa nooc oo dahabka iyo xariirta ah ummaddayda kuwooda lab xaaraan bay ka tahay kuwooda dhadigna xalaal bay u tahay xadiiskaana sheekh albaani waa quweynayaa bimajmuuci turuqih culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin xariirtu inay xalaal u tahay dumarka ijmaac baa lagu soo raray inay isku waafaqsan yihiin marka waxaa loo diidaya oo laga reebaya ragga ayaa laga reebaya laa talbasu alxariir xariirtaa xidhana nahyigaasina waa litaxriim xaaraantinimeyn baa looga jeedaa oo asal waxa waxaa nahyiga xaaraannimo annahyu yaqtadii ataxriim nahyigu wuxuu keensadaa xaaraantinimeyn buu keensadaa daliil ka leexiye xaaraannimada haddaan lahayn xaaraannima ayuu ku tusinaya oo lagu xambaaraya halkana daliil ka leexiyo lama hayo bale adiladu waa sii xoojinaysaa inay xaaraan ka tahay ragga saas aawadeed baa waciidku u saaroray fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbasuu fi alaakhira culammadu waxay yidhaahdeen inay raggu xariirta xidhaan waa markaa waa kabaa'ir bay yidhahdeen waa dembi kabiiro ah waa min alkabaa'ir dembi weyn weeye waayo waciid khaasay leedahay dembiguna hadduu markaa leeyahay ama xad adduunyo ama ciqaab aakhiro loogu goodiyey ama cadho ilaahay ama lacnad ilaahay nacdalay ama rasuulkiisu sala allahu aleyh wasalam nacdalay ama beri noqosho uu ilaahay ka beri noqday ama rasuulkiisu ka beri noqday calayhi asalaatu wassalaam ama tasriix kabiiranimada la tasriixiyo layidhi waa min alkabaa'ir sidaa la yidhi oo kabiiro inay tahay lagu itlaaqay waxay noqonaysaa dembi kabiira bay noqonaysaa kullu dalika waa min kabaa'ir adunuub halkana waciid khaasaa jira fainahu man labisahu fi dunya lam yalbashu fi alaakhira waa cuquubo aakhiro loogu goodiyaayo oo muqadaro ah lam yalbasuu fi alaakhira weliba dharka ahlu jannuhu xidhaan waxaa laynoo sheegay inay xariirta tahay wa libaasuhum fiiha xariir dharkooda jannada ay ku xidhanayaan ahlu jannuhu waa xariir marka lam yalbasuu fi alaakhira ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxay la quwo tahay janno ma gelayo ayay markaa la macno tahay maadaama dharka lagu xidhaa jannada gudaheeda ay xariir tahay lana yidhi xariir ma xidhanayaan kaannahu in la yidhi janno ma gelayaan marka calaa kulli xaal dembi kabiira ah weeye xariirta la xaaraantinimeeyey ahlucilmi waxay yidhaahdeen waa xariirta xayawaaniga waa ta noolaha ka soo jeeda waxaa jira bahalaha qaarkood oo duudatulqazi bahal la yidhaahdo iyo waxyaalaha la midka ah ayaa markay wax daaqaan oo dhirta ay daaqaan waxa sii daynayaan ee xagga dambe ka sii daynayaan baa la ururiyaa taasaa xariirta laga sameeyaa marka waa xariir xayawaani baa la yidhahda waa xariir noole ka soo jeeda saasaa la yidhahdaa marka taa weeye ta waa xariirtii asliga ahayd waxaa jira nooc markaas sinaaci ah oo samays ah oo dadku ay sameeyeen oo xariirta u ekaysiiyeen baa jirta noocaas sinaaciga ah ee dadku xariirta u ekaysiiyeen ee xariirtii asalka aynay ahayn waxay yidhaahdeen culammadu falaysa min ataxriimi fii shay xaaraantinimaynta waxba kagama sugnaa marka maryaha qaarkooda oo la odhanaayo waa xariir xariirtii rasmiga ahayd ma aha ee xayawaanka ka soo jeeday waa wax markaa nabaadka laga sameeyey ee dhiraha waa xariirtii loo ekaysiiyey weeyaan ta nabaadka laga sameeyey ayaa dabeedna xariirtii loo ekaysiiyey ta noocaasi xaaraan maaha sida sida sheikhulalbaniba uu ku sheegaayo silsilatu axaadiisi asaxiixa wa kadalik ibnu cuthaymiin uu ku sheegaayo asharxu almumtic isaguna ku tilmaamayo culamo badanoo kaleo fatwonaysaana waa jirta ay ka mid yihiin lajna daa'ima ay ka mid yihiin fataawa mutacadida ayay saa ku fatwoodeen ay saa u kala faslinayaan wakadalika cabdiraxmaan ibnu baraak isaguna caynkaasoo kale ayuu u kala fasilinaya wakadalika ibnu baaz inkastoo markaa uu odhanaayo sinaacigu aad aan u jasminayn laakiin uu odhanaayo sida markaa muuqataa waa inayna xaaraan ahayn hadduu laakiin qofku ka ixtiyaado way fiican tahay ixtiyaad ahaan uga dheeraado calaa kulli xaal xariirta rasmiga jirtay waa taa xayawaaniga ah ee duudatulqazi yacni marka waxaa laga keeno ayaa marka ahayd xariirta rasmiga ah taasay nusuusta ku degaysaa laakiin waxyaalahan xariirtii loo ekeysiiyey ee dhiraha qaarkood laga sameeyey taxriimka soo geli mayso marka xariirta xaaraanta ahi waxa weeye waa noocaas xayawaanka ka soo jeeda weeye farqi ma kale laha markaa teeda adag iyo teeda jiricsan xadiiska kale wuxuu sheegaya laa talbasu alxariir wala diibaaj marka waxa weeye nooc adagna waa leedahay nooc jilicsanna waa leedahay nooceeda adag xataa waa jilicsan yahay laakiin nisbada marka loo eego teeda sii jilicsan ayay markaa noqonaysaa mid adag wa ilaa sideeda uma adkaa iyada lafteedu waxaway tahay mid jilicsan weeyo naacim ah xariirta waxa weeye markaa xayawaaniga ah ama xariirta asalka ahi waa mid aad iyo aad markaa u jilicsan weeye laakiin iyaduunbaa markaa sii kala sii kala xigto jilayca marka laysu eego laakiin way wada jilicsantahay asaalatan xikmada loo reebayaa maxay tahay oo ragga loogu diiday ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa markaa loogu diidayaa xiriirta inay xidhaan raggu raggii waxaa laga rabaa tajallud iyo quwa adayg baa laga rabaa inay raggii adkaadaan waxaa la doonayaa inay jihaadaan yacni markaa shahaame iyo yacni adayg inuu ka muuqdo iyo quwa xariirtiina waxa weya wax aad iyo aada u jilicsan oo naacim ah marka xidhashada la xidho waxa marka aadka u jirjilicsan waxaa laga qaadayaa dabeecad marka waxa weeye inuu ruuxu jilicsanaado oo ruux marka waxa weyan yani markaa jilicsanoo kale marka uu noqdo marka raggiina waxaa la rabaa inay adkaadaan marka dumarkay ansab u tahay inay xiriirtaa xidhaan waa iyaga ayaa markaa dabeecaddoodu inay saasoo kale noqoto ay munaasib u tahay laakiin raggii marka quwo iyo yani adayg iyo yani marka ayaa laga rabaa si ay marka waxa weeye jihaadkii ugu diyaar noqdaan xikmo caynkaasay culammadu markaa tilmaameen oo sheegeen markii xariirta laga reebay ragga inamadii yaryaraa ka warran yaga xaaraan ma ka noqonaysaa in loo xidhaa taa culammadu xoogaa khilaaf bay geliyeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddii markaa ay toddoba jir gaadhaan in loo xidhaa waa xaaraan oo markaa ma bannaana markaa in loo xidho laakiin inta toddoba jirka ka yar waa loo xidhi karaa dhibi kuma sugna ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen ama ha yaraadaan ama markaa toddoba jir ha gaadhaan ama ha ka yaraadaanbe yacni xaaraan bay ka tahay in loo xidhaa cidda u xidhaana waa ku dembaabayse cidda u xidhaana waa ku dembaabayse qowlka saxiixi waxa weeyaan inaanay bannaanayn in loo xidho inamadii walow da'dooduba ha yaraato ama sibyaanba ha ahaadaanbe in xariir loo xidhaa inaynay bannaanayn qowlka saxiixi waa inayna bannaanayn in loo xidho xariirtii inamada yaryar loo xidhay carruurta waxaana markaa laga deliishanayaa inay inaynay u bannaanayn waa kaa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaasiha ama xalaalun liinaasiha maadaama nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam dahabka iyo xariirta inay xaaraan ka yihiin ummaddiisa kuwooda lab waxaa laga qaadanayaa dee inamadii in loo xidhaa inaynay bannaanayn waayo waxay ka mid yihiin min dukuuriilumma ummadda kuwooda lab bay ka mid yihiin marba hadday ummadda kuwooda lab ka mid yihiin inay xalaal u noqotaa ma dhici kartee waa in markaa la yidhahdo waa xaaraan cumuumka xadiiskay soo gelayaan ta kale wax kastoo markaa jinsigooda laga reebay iyo noocooda iyagana waxay ka noqonaysaa xaaraan bay ka noqonaysaa xaaraan ayay ka noqonaysaa tarbiya ahaanna waa ku sugantaho dee haddii markay yaryar yihiin ay ku barbaaraan inay xariirtii xidhaan waxaa dhici karta marka dambena inay sii jeclaystaan oo kaba caada yeeshaan ilmihii yaraa mukallaf yaanu ahaan oo marfuuculqalam ha ahaadee haddana shayga mukhaalafada loo ogolaan maayo wuxuu sharciga khilaafsan in la yimaado loo ogolaan maayo waatii nebiga calayhi salaatu wasalaam inankii inantiisu dhashay oo xasan markuu xabad timira qaatay oo sadaqadii ka mida ah, waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam kaakhin kaakhin yani waxay ka dhigantahay ah ah yani saasoo kale ka dhigantahy waa u diidey maadaama aalu beytkii uu yahay min aali beyti nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebigu waa ka reebay inuu markaa xabadda timirta ah ee sadaqadii ka mid mida ah inuu cuno waa u diiday marka waxa ay ku tusinaysaa tarbiyada in waxa weye ruuxa lagaga bilaabaayo mindu sikar isagoo yar in lagaga bilaabaayo aan la odrhanayn isagu waa iska macduur waa marfuucu lqalam ee iska daaya marka aan la odhanayn waxyaalaha mukhaalafada in loo diidaayo ayaa markaa laga qaadanaya man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani shayguna hadduu sharciga khilaafsan yahy waa munkar walow ruuxu yaanu kuba dembaabinba oo macduur ha ahaado wuxuu noqonayaa shay munkara ayuu noqonaya wala diibaaj waa min baabi caطfi alkhaasi cala alcaam noocaas wey masale labaad aan tilmaanno masalada labaad waxay ku saabsan tahay ragga inay xariirta xidhaan maadaama laga reebay inay xariirtii gogladaan oo ku jiifsadaan ama ku fadhiistaan iyaga ka warramaan masalada bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen dhibi kuma sugna bay yidhahdeen waayo xidhasho maaha laakiin sida jumhuur ahlicilmi ku tageen saxiixana ahi waa inay xaaraan tahay in markaa lagu fadhiistaa xariirtii oo raggu ay ku fadhiistaan inay ka xaaraanto aynay u bannaanayn sidaasaa jumhuur ahlicilmi ku tageen waana sida saxiixa waxaana inoo iman doontaa xadiis soo socda can ilmayaasir marka iyaduna nooc marka wax lagu fadhiisanayo weeye saynu arki doonno shay xariirna ku jirtay shay kooro oo la samaynaayo oo marada lagu cabbaynaya ay tahay markaa xariir ama xariiri ku jirto ayay ahayd haddana waa la reebay daliil kaloo kaga sii sarixsanna waa jiraa oo tilmaamaya wa an najlisa calayh xadiisku wuxuu sheegayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam u diiday oo ka reebay xariirta wa an najlisa calayhi wuxuu kaloo naga reebay buu yidhi oo saxaabiga odhanaya inaanu ku fadhiisanno xariirtii ayuu naga reebay xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahi waxaa laga qaadanayaa xariirtii in lagu fadhiistaa inaynay bannaanayn baa laga qaadanaya ta kale ahlucilmigu waxay yidhaahdeen fadhiga lagu fadhiistaa waxay la macno tahay oo la quwo tahay xidhashada la xidho min xasiirin lana qad iswadda min tuuli maa lubis sidaa xadiis ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam qole uu u tegay oo booqday waxaa markaa loo keenay yacni markaa salli baa loo keenay ama dermu inuu nebigu ku tukado calayhi salaatu wasalaam baa loogu keenay markaasaa la yaro rusheeyey oo xoogaa marka la yaro yacni markaa doonay in la yaro hagaajiyo si wax la masaxayoo kale marka waxa weeye yani waxa uu sheegayaa xadiidku min xasiirin lana qad iswadda salli annaga noo sugnaaday oo madoobaaday min tuuli maa lubis inta la xidhay bimacnaa inta lagu fadhiistaa loo jeedaa oo la isticmaalay dheeraanta ay dheertoo fara badan tahay daraaddeed ayuu la madoobaaday yani midabkiisa asliga ahaa iskaba bedelay marka lubsi baa lagu itlaaqa marka taana saas weeye xadiidkan sheegaya weelka dahabka iyo weelka fidadaa inaan wax lagu cunin waxna lagu cabbin rag iyo dumarba waa laga reebayaa dumarkii dahabkii waa xidhan karaan oo inay xidhaan waa u bannaan tahay dahabkaasi muxallaq ha noqdo oo mid sidii giraan oo kale u wareegsan ha noqdo ama yaanu noqonoo mid muqataca ha noqdo sida saxiixa ah jamaahiiru ahlicilmina ay qabaan waa inuu dahabku u bannaan yahay laysku qurxinayaa dumarka u bannaan yahay adilana ku soo aroorto dee xadiidka aynu sheegnayba waa ka mid ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaasiha marka in dahabku dumarkii xalaal u yahay buu ku tusinaya waana jirtay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarku inay xidhan jireen dahabada inay xidhan jireen culammada qaarkoodna ijmaac baabay ku soo rareen marka axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay ku tusinaysaa inuu dahabku xalaal u yahay dumarka inay xidhaan ay u bannaantahy laakiin inay weel ka dhigtaan oo wax ku cunaan oo wax ku cabbaan mid u bannaan maaha labada masale waa kala duwan yihin marka walaa tashrabu fii aaniyati adahabi waalfida walaa ta'kuluu fii sixaafihimaa kuma gaaraha raggoo keliya waxay noqonaysaa rag iyo dumarba inay xaaraan ka tahay in weelka dahabka iyo weelka fidada inay wax ku cunaan waxaana qariino u ah cillada loo tacliiliyey fa innaha lahum fi dunya walakum fi alaakhira waayo weelkaa dahabka iyo fidada in wax lagu cunaa ama wax lagu cabbaa gaaladuu u sugnaaday adduunyada gudaheeda ayuu ugu sugnaaday innagana wuxuu inoogu sugnaaday aakhiro taasi marka waxay caddaynaysaa walakum fi alaakhira inay dumarka cala sabiili tabac u soo gelayaan nahyigana ay soo gelayaan calaa sabiili tabac waawu damiirku asaalatan wuxuu sheegaa jamca raga cala sabiili tabac dumarku waa usoo galaan wakhtiyada qaarkood marka halkanna waxay u soo gelayaan cala sabiili tabac bay usoo gelayaan saynu hore u soo sheegnayna loogama jeedo inay gaalada u bannaan tahay adduunyada markay joogaan weelka dahabka iyo weelka fidada inay wax ku cunaan inay u bannaan tahay maaha muraadku waayo waxa muslimiinta ka xaaraan tahay gaaladana xaaraan bay ka tahay hatay ahlucilmigu yidhahdaan jamaahiiru ahlicilmi alkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci ashariica cala asaxiix gaalada waa lagula khitaabayaa shareecada faracyadeeda waa lagula khitaabaya waa la isku waafaqsan yahay usuul uddiin in gaalada lagula khitaabaayo inay ilaahay rumeeyaan malaa'igtiisa rumeeyaan nebiyadiisa rumeeyaan kutubtiisa rumeeyaan yowmul aakhirka rumeeyaan qadarka rumeeyaan islaamnimada inay islaamaan waa lagula khitaabaya iimaanka inay la yimaadaanna waa lagula khitaabaya arkaanul iimaan laakiin markay islaamaan dabadeed baa furuucda camaliga ah la odhanayaa ilaaba ilaa fuliya laakiin iyagaan islaamin adduunyadii la odhan maayo iyagoo joogaa ilaaba ilaa markaa la kaalaya la odhan maayo laakiin waa lagula khitaabayaayo waajibnimadii waa ku sugnaanaysaa wixii muslimiinta ku waajib ahaa inay iyagana waajib ku yihiin wixii muslimiinta ka xaaraan ahaana inay xaaraan ka yihiin aakhiro marka waajibaadkii ay ka tageen gaalada waa lagu ciqaabayaa xaaraamihii faraha badnaa ay la yimaadeenna waa lagu ciqaabayaa sida gaalnimaday la yimaadeen ba loogu ciqaabayo maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nucimu almiskiin wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunna nukadibu biyowmi addiin xataa ataana alyaqiin kumay kaaftoomin asaab alakbar sababta weynaanshaha badan oo ah inay maalinta qiyaamada beenin jireen waxay ku dareen markii la weydiiyey sababta lagu cadaabayo inaynay salaadda kuwa tukada ka mid ahayn oo aynay salaad tukan jirin jinsiga miskiinna inaynay quudin jirin yani masaakiinta inaynay waxba siin jirin oo zakada aynay bixin jirin iyo waxa la midka inay baatilka dabaalan jireen dadka dabbaalanaya la jirkooda in la dabbaalan jireen marka waxaa laga qaadanayaa kullu daalika inay cadaabka wax ka mida keensanayaan oo majmuuca umuurahaas oo isku laran ayaa sababay cadaabka markaa la cadaabaayo saqare lagu cadaabayo sababay marka yacni gaaladii xaaraan bay ka tahay laakiin waxaa loo jeedaa eh, inay la imanayaan baa laga tilmaamaya way jirtaa hadday soo islaamaan inaan qalle la amrayn oo jeclaysiin diinta lasoo jeclaysiinaya daraaddeed baa looga riday waajibaadkii ku baaqday wakhtigay gaalada ahaayeen in la yidhahdo la kaalaya fa daynullahi axaqu an yuqdaa wa lahum fi lislaam waayo gaalku markuu soo islaamo haddii la yidhahdo zake kugu baaqatay oo labaatan sano ah ama soddon sano ah ama afartan sano ah baa lagaa rabaa hadda markaysa wada bixi oo lagu odhan lahaa salaadihii wakhtigaa kugu baaqday qallee dee diintii waa ka cari lahaa oo la odhan lahaa soonkii qallee yacni waxa weeye wuxuu odhan lahaa dhibaata ayaad soo doonatay marka waxaa ku dhici lahaa infiraar ama calimta ana alislaama yajubu maa qabla markaa saas weeye walakum fi laakhira yacni aakhira ayaa markaa dahabka iyo fidada laydinku siinayaa bimacnaa weel dahaba iyo fido ah aakhira wax ku cabbi doontaan xidhanna doontaan dahabka fidadu marka adduunyadaba in la xidhaa xalaal bay u ahayd yacni kaatunka fidada ah raggu inay xidhaan mid u bannaan bay ahayd marka waxaa laga tilmaamaya ashyaadaas in aakhiro ay yeelanayaan dumarka waxaa loogu banneeyey xariirta iyo dahabka waxay u baahan yihiin markaa quruxday u baahan yihiin waman yunasha'u fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami khayru mubiin aayaddaa lafteeda culamada qaarkood waxay ka deliishadeen yacni waxaa la ysku qurxinayay dahabku ka mid yahay dumarkii xalaal inuu u yahay bay culamada qaarkood kala baxeen dumarkiina waxa weye inay isqurxiyaan waa u baahan yihiin tajmiilka ama ziinada iyo qurxinta ay isqurxinayaan dumarkii waa ka badh marka saas aawadeed ayaa markaa loogu baneeyey waatuu shaacirka yidhi wama alxalyu ilaa ziinatun min naqiisatin yutamamu min xusni id ilxusnu qasara ama ida kana aljamaalu muwafaran ka xusnika lam yaxtaji ilaa an yusawara yacni ma ahaan waxa markaa la gashade laysku qurxiyaa sida dahabada iyo waxa la midka ah qurux laysu qurxinayo nuqsaan aawadee laysu qurxinayo mooye wax kale maa marka quruxdii wax u dhinmeen baa quruxda lagu kaamil yeelaya lagu dhammaystiraya yacni labnimadu qurux baa iskaga sugan laakiin nowcan maa dumarkii maadaama qadar nuqsaani ay ku sugan tahay ayaa nuqsaantii inay ku kaamil yeelaan la doonaya laakiin ragga maadaama caqligooda iyo dee rujuuladoodu ay xaggaa kamaal kaga sugan yahay ayaa markaa iyaga markaa aan loo bannayn inay dahabka iyo xariirta iyo xidhaan waciidka xadiisku sheegayo fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbasu fi alaakhira waa min nusuusi alwaciid waa nusuusta sheegaysaa goodiga sheegaysa marka muraadkiisu ma aha ruuxani waa gaaloobay ama marnaba janno geli maayo naska muxkamkaa baa loo celinayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dembi gaalnimo ka sokaysa ciddii ku dhimata aan ka toobadkeenin ilaahay waa u dhaafaa oo waa cafiyaa hadduu doono inuu u dhaafo mashii'ada ilaahay buu hoos yaalla wa taxta khatari almashii'a hadduu doono ilaahay waa cafinayaa hadduu doonona waa ku cadaabayaa hadduu ilaahay cafiyo naarta waa ka badbaadayaa jannuu gelayaa xariirtana waa xidhanaya marka naskaa muxkamka a ah baa loo celinaya hadday dhacdo in lagu cadaabo maaha inuu ku waarayo oo cid eh, ahlu tawxiidi naarta kuma waarto sida axaadiista mutawaatiradii ku soo aroortay cid ahlu tawxiidi naarta ku waari mayso haddayba dhacdo naarta inay galaan waxay ku dambaynayaan janno oo naarta waa laga soo bixinaya ykhraju min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan yukhraju naasu min ahli tawxiidi min annaar axaadiis kala duwan baa ku soo aroortay axaadiistaasna waxay gaadhaysaa xaddu tawaatur ayay gaadhaysa marka waciidku inuu baaqdo wakhtiyada qaarkood waxay u dhacaysaa asbaabo kala duwan bay udhici kartaa inuu ruux ama ka toobad keenay ama markaa in ilaahayba cafiyey ama in masaa'ib mukafira ay la kulantay ciqaabu ka dhigan adduunyada markaa dembigii lagaga daadiyey ama in xasanaad maaxiye uu leeyaho xasanaadkiisu fara badan yihin ay ka qaalib noqdeen ina alxasanaatu yudhibna asayi'aat ama shafaacatu shaaficiin kuwa shafeeco qaadaya shafaacadooda lagaga baajiyey waciidka ama raxmatu arxami araaximiin wahlumajara waxaa jira almumaxisaat alcashara waxyaalo dembiyada daadiya oo waciidada baajiya oo ilaa toban gaadhaaya ayaa jira ilaa toban umuurood yacni gaadhaya mas'ale kale xadiisku wuxuu sheegayaa in weelka dahabka iyo fidada aan waxba lagu cunin ka warran isticmaalada kale ka waran haddaan wax lagu cunayn laakiin isticmaallo kale la isticmaalaayo aan cunis iyo cabbis ahayn ma haleelaysaa mise haleeli mayso jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin waa haleelaysaa waxaana yidhaahdeen akliga waxaa looga cabiray waa isticmaalkii khaalibka ahaa noocaas weeye waa sida uu ilaahay yidhi ina aladiina yaakuluuna amwaal alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara akli baa la sheegay isticmaalaadka kaleo dhanna waa soo haleelayaan akli baana laga cabbiraa inkastay jirto mas'aladaas adilo kale oo waxyaalaha kalena ku tusinaysa walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan marka ahlucilmiga waxay leeyihiin jamaahiirtu jamaahirta culammadu waxay leeyihiin isticmaalada kaloo dhanna waa haleelayaanoo waxay noqonayaan midaan markaa bannaanayn bay noqonayaan inay cilladu markaa waxay isku mid tahay daraaddeed ayay saa u noqonayaan kanna waa isticmaalkii khaalibkaa ee badnaa xukunkuna hadduu ku soo arooro iyadoo lagu xidhaayo wasfi khaalib mafhuum mukhaalafo ma yeesho siday culammada usuulku ay sheegaan marka waxa weeye jaryan cala alkhaalib ayuu akligan sheegista la sheegaya u soo arooraya marka isticmaalada kalena inay haleelayaan oo ayna ka duwanayn ayay noqonaysa can ilbaraa ibni caazib radia allahu canhuma qaala maa ra'aytu min di limatin fii xullatin xamraa'a axsana min rasuuli illahi sala allahu alay wasalam wuxuu baraa ibnu caazib yidhi ma arkin min dii limmatin mid timo dheer u saaxiiba waa timo marka waxa waxaweye ku dhow ee degta ku soo dhowaanaya oo fii xullatin xamraa'a oo fii xullatin isku joog ku dhex sugan isku jooggaasoo xamraa'a casaan ah waa isku joog cas axsana kaalimada u saaxiibka ahoo axsana ka qurux badan ma arag buu yidhi min rasuulilahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay bimacnaa shakhsi kasta oo timo markaa waxaa weeye dheer leh isku joog casna soo xidhay oo aan arko waxa ugu qurux badnaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam ee mid ka qurux badan ma arag buuri lahu shacrun yadribu ilaa mankibayhi waxaa u sugnaatay nebiga sala allahu aleyh wasalam timaa u sugnaaday yadribu garaacaya ilaa mankibayhi garbihiisa inta ka ahaatay ama degtiisa inta ka ahaatay garaacaya baciidu maa bayna almankibayni ay kala fog yihiin labadiisa degood inta u dhaxaysa ay kala fog yihiin laysa bilqasiiri walaa bitawiil mid gaaban nebigu ma ahayn calayhi asalaatu wasalaam walaa biawiili mid dheerna ma ahayn waxaa loo jeedaa dheerar aada ma dheerayn laakiin nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam xagga markaa dheerarka dhexdhexaad buu ahaa laakiin xagga dheerarku u dhowaa dhexdhexaad buu ahaa laakiin dheerarku u dhowaa ila tuuli aqrab limada waxaa loo isticmaalaa waa timaha dhegta halkeeda yar ee hoosaysa ka degaya ee dhaafaya shaxmat aludun timaha ka degaya waxaa la yidhaahdaa lima timahana markay baxaan saddex magac baa loo isticmaalaa wafra iyo limma iyo jamma si aynu kala hor sheegnay u kala yar yihiin wafradu waa timo markaa waxaa baxayoo markaa roon laakiin qaar markaa waxaa dhegaha soo gaadho daadegay maaha markii hore timi waa baxeen laakiin waxa weye shaxmatuludunka may soo gaadhin wafraa la yidhahdaa taa markay timuhu baxaan oo halkaa aynay soo gaadhin waxaa la yidhaahdaa wafra marka waxaway dhegta halkeeda hoose ay ka daadegayaanna ama halkaa ay soo gaadhaanna waxaa la yidhaahdaa limma la yidhahdaa markay degta gaadhayaanna waxaa la yidhahdaa jamma ayaa la yidhahdaa waxaa lagu xasuustaa walaja wafra waxaa laga soo qaatay wowga lima waxaa laga soo qaatay laamka jammada waxaa laga soo qaatay jiinka walaja saa in lagu jamciyo waxaa sheegay baajuuri in walaje lagu kulmiyo tartiibtana saa looga qaato waxaa sheegaya baajuuri sharaxiisa uu shamaa'ilka ku leeyahy xadiidku wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam timaha la bixi jiray ayuu tilmaamaya tima jilicsan baanu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka timahana waa la bixi jiray timahana waa kala rogi jiray timahana marka in la sharfo weeye man kaana lahu shacrun falyukrimhu kii timo u sugnaadeen timaha sharfo timihiina waa qurux weeyaan marka taasna waxa weeye xadiisku waa tilmaamaya waagaasna caadada la isticmaali jiray carrabtu isticmaali jireen waxay ahaayeen timaha inay la baxaan noocaasay ahaayeen waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa isku joog cas nebigu inuu xidhay waxaa soo aroortay axaadiis sheegaysaa casaanka yacni dhiigoo kale ah ee aadka u cas axaadiista qaarkoodoo reebaysa axaadiista culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxba kama asixin laakiin bacdu ahlicilmi axaadiistaa wax ka miday quweeyeen waxayna ka qaateen hadduu casaankaasi yahay casaankaa dhiigga oo kale ahi hadduu khaalis iyo saafi yahay aan midab kale tarrixin cala alaqali inuu makruuh yahay inta ugu yar xadiiskanna waxay ku xambaareen casaanku inaanu saafi ahayn oo khaalis ahayn oo yacni markaa riwaayo kale caddaynaysa in casaanka wax tarraxayeen oo liidad jireen saas aawadeed casaankani mid khaalisoo saafiya ma ahayn haddii axaadiista wax ka asaxaan waxay noqonaysaa ka khaaliska abaa markaa nahyigu ku dhacaya waana sida ibnuqayim marka uu tilmaamaayo ibnuqayim wuxuu ihi nahyigu wuxuu ku dhacayaa casaanka marka khaaliska saafigu ku dhacaya taasuu ku dhacaya marka calaa kulli xaal culammada qaarkood waxay qabaan in waxa weeye casaankii aanu markaa xaaraan ahayn ama aynaanu markaa waxawe karaahiye ahayn waxaynay u qabeen axaadiistaa inaan waxba ka sugnayn can ilbaraa ibni caazib radia allahu canhuma qaala amaranaa rasul lahi sala allahu alay wasalam sabc baraa ibnu caazib waxau yidhi rasuulku sala allahu aley wasalam wuxuuna amray toddoba wa nahaanaa can sabcin wuxuuna naga reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam toddoba ayuu naga reebay toddobana waana amray toddobana waa naga reebay amaranaa biciyaadati almariid wuxuuna amray ka buka inaannu soo booqanno ayuuna amray ciyaadadu waa booqashada laakiin waxay ku gaartay booqashada la booqanaayo ruux xanuunsanaya wa aljanaa'is wuxuu kaloona amray inaanu janaasooyinka raacno dadka dhintee lasoo aasayo inaanu raacno wa tashmiit alcaatis wuxuu kaloona amray ka hindhisa inaanu kaga farxinno bimacnaa u ducayno oo yarxamuka allah la yidhahdo wuxuu kaloona amray wa ibraari alqasam aw ilmuqsimi dhaarta inaanu baari yeelno ama ka dhaartay inaanu dhaarta u fulinno oo u baari yeelno si aanu u dembaabin yacni siduu doonayay mar haddaynay dembi ahayn laga yeelo hadday dembi tahay laga yeeli maayo wa nasri lmadluum wuxuu kaloona amray ruuxa madluumkee la dulmiyey inaannu u hiilinno oo u gargaarno ayuuna amray wuxuu kaloona amray wa ijaabati daaci ka casuumadda noogu yeedha ama welimatu cursi noogu yeedha ama marka casuumadba noogu yeedha inaanu ajiibno aanu ka aqballo raacno wuxuu kaloona amray wa ifshaai salaam salaanta inaanu faafinno ayuuna amray salaanta faafinno waxaa loo jeedaa yacni dadka ruux wal oo muslima inaanu salaanno toddobada waana amray wanahaana can khawaatima aw can takhatumin bidahab wuxuu naga reebay can khawaatima ay can khawaatimi dahab kaatumada dahabkaana waa naga reebay aw can takhatumin bidahab ama inaanu kaatun ka dhiganno dahab nebigu waa naga reebay calayhi salaatu wassalaam waxaa loo jeedaa raggu inay kaatun dahaba xidhaan ayuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam wa can shurbin bilfida wuxuu kaloo naga reebay inaan wax ku cabno weel fida ah macdanta fidada la yidhaha ka samaysano macdantii daraahiimta laga samayn jiray waagii hore waa maadadan silfarta la yidhaahdo macdantaas weeye kaatumada qaarkoodna laga sameeyo kaatumadan cadcad qaarkood laga sameeyo wa shurbin bilfida wuxuu kaloo naga reebay inaanu fido wax ku cabno weel fida wa can ilmayaasiri wuxuu kaloo naga reebay inaanu kooro laga sameeyey yacni mara xariira korka laga waxeeyey hoostana wax lagu cabeeyey taasna inaanu kooro ka dhiganno taana waa naga reebay marka marada sare ayaa waxaa laga dhigi jiray xariir baa laga dhigi jiray hoostana waxbaa lagu cabeyn jiray aan xariir ahayn oo la doonaayo ninka inay ka xigto faraska ay ka xigto ama wax la midka wa canilqasiyi wuxuu kaloo naga reebay maryo markaa xariiri ku jiraan oo xagga masar laga keeni jiray meel masar ka mida oo qasi la odhan jiray laga keeni jiray marka xariir baa ku jiray maryaha waxay noqonaysaa marka xariirtaasi inay ka badnayd qadarkii la oggolaa inay ka badnayd wa can lubsi lxariiri wuxuu kaloo naga reebay maryaha xariirta inaanu xidhanno xariir inaanu xidhanona waa naga reebay walistabraqi wuxuu kaloo naga reebay xariirta teeda adag ayuu naga reebay wadiibaaji diibaajka laftiisuna waa xariirta teeda adag buu ka mid yahay marka waxay noqonaysaa min baabi caطfi alkhaasi cala alcaam alxariir oo caamaa la sheegay markaasaa lagu cadfay wax ka mid a ah. alistabraq wadiibaaj baa lagu cadfay alistabraqna waxay yidhahdeen waa maa qaluda min addiibaaj sida sheikhuba sheegaayo shaarix ah wixii adkaada oo diibaajka ka mid mida ah ayaa istabraq la yidhaahdaa marka diibaajkuna waa teedii adkayd wey xariirta teedii adkayd weeyaan xadiiskan bara ibnu caazib wuxuu koobsanayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam toddobana amray toddobana reebay toddobada uu nebigu amrayo waxay ku saabsan yihiin waxyaalaha mucaamilada ah ee muslimiinta dhexdooda ka dhacaya oo xuquuqay isku leeyihiin muslimiintu ayay u badan yihiin marka muslimiinta si ay isu jeclaadaan waa inay xidhiidh wanaagsan ay yeeshaan oo kooda buka la soo booqdaa oo kooda dhinta janaasadiisa la raacaa oo kooda markaa hindhisa loo duceeyaa yarxamuka allah la yidhahdaa halkan waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood markay tashmiidka samaynayaan yarxamaka allah bay yidhaahdaan miimkay kordhigaan waana halad waayo ficilku waa ficil mudaaric wax nasbiya lama kulmin marka waxa weye waa marfuuc litajarudihi can alnaasib waljaazim marka yarxamuka allah wain laha miimka la godaa waxaa ka mid a kooda la dulmiyey in loo gargaaro oo loo hiiliyo si dulmiga looga baajiyo ama dulmiga looga kor qaado ama looga daafaco kooda lala kulmo in la salaamo salaantina waa duco jacaylkiina waa ka qayb qaadanaysa kooda casuumad ugu yeedho ama aroos ha ama keyrkeed ha ahaatee ta arooska ugu sii adag tahay in laga aqbalo ma la raaco maanic u diidaya ruuxu inuu raaco haddayna jirin in kooda dhaarta dhaarta loo baari yeelo haddii mafsado weyn oo ka imanaysaa ayna jirin ibraarka dhaarta loo baari yeelayo oo loo fulinayo haddaan dhibaato weyne ka imanayn in loo fuliyaa iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha fiican kullu daalika waxa weye waxyaalihii xidhiirhka muslimiinta dhexdooda ku saabsanaa waana waxyaalihii ka qayb qaadanayay inay muslimiinta isjeclaadaan isku xidhnaadaan aada iyo aad uga qayb qaadanayey weeyaan xadiis waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabbuu awala adullukum cala shayin ida facaltumuuhu taxaababtum afshu asalaama baynakum xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiisku wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannada geli maysaan ilaa aad rumaysaan mana rumaynaysaan ilaa isjeclaataan jannada gelitaankeedu waxaa lagu xidhay iimaan iimaankii kaamilka ahaa ee waajibka ahaana waxaa lagu xidhay jacaylka la isjeclaanayo laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi sida xadiiska saxiixayn ku sheegaayo midkiin ma rumaynaayo iimaankii waajibka ahaa laga rabay yani kamaalkiisa waajibka ah ma dhacaayo ma xasilayo ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay yani khayrka uu naftiisa la jecel ilaa walaalkii la jeclaado iimaankaa dhammayska tirana waajibka ah lagama helayo waxaana looga jeedaa wixii khayra loo jeedaa ee khayr dunya waalaakhira ah inuu la jeclaado walaalka kale muminka markaadka saasaa looga jeeda markaasuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam maydintu siiyaa shay haddaad samaysaan samaysaana isjeclaanaysaan ku fidiya dhexdeenna salaamta afshu salaama baynakum dhexdeenna salaamta ku fidiya xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa salaamtoo la fidiyaa inay ka qayb qaadanayso jacaylkii marka in salaamtii la faafiyo ayuu xadiisku tilmaamaya xadiiska waxaa ku sugan laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu marka siiqadaasoo kale haddaad aragto ha u qaadanin inay tahay nahyi asoran ilaada ayaa naahiya oo waayo nuunkii nuunlu icraabka waa kan maqan sidaa ha us odhan waayo jannada in la galo in dadka laga reebaayo marnaba inaynay ahayn waa la iska garanaya walaa tu'minu xataa taxaabbuuna waa la mid marka culammadu waxay yidhahan laadu waa naafiya nuunkanna waxaa loo jaray waxay u timi calaa sabiili shuduud qaacidadii caam ka ahayd bay khilaafsan tahay fii bacdi alaxyaan baa markaysaa lugat alcarab waxaa ku sugnayd oo carabta qaarkood ay ku hadli jireen iyadaan ujaazinba oolin in waxa weeye ay markaa goyn jireen yacni wax markaa keensanaya in markaa nuunka la gooya iyadaan u jirin inay nuunkaa jari jireen nuunkaa goyn jireen marka waxa weeye nuunka in markaa la gooyo iyadoo markaa aan taasi jirin biduuni jaasimin walaa naasib waxay u qaybsantaa mar qiyaasi ay tahay iyo maray tahay shaad ay tahay markay qiyaasiga tahay waa markay nii la kulanto waxadfuha fi rafci qabla nii ata walfaku walidgaamu ayda habata taasi waa markay qiyaasiga tahay nii hadday la kulanto xaalka noocaasa waxa bannaan labada nuunba in la daayo oo laysku idqaamo ama weji labaad la kala fakiyo aan laysku idqaamin labadaba la akhriyo iyo weji saddexaad in nuunka la gooyo iyadoo laisku khilaafay ka la goynaya labada waa kee taasi waa qiyaasi qur-aankana waa ku timi laakiin tanoo kale waxa weeye waa noocii shuduudka yani cala sabiil qila ayay u timi marka taasi tambiiha waa in la ogaadaa ifshaaga salaamta la faafinayo waa ruuxaad garanaysayo mid aanad garanayn mid walba inaad salaamto daad bele islaam joogto yacni ruux kastoo kugu soo baxa inaad gaalnimo ku aqoonsato mooyaane inaan salaanta la dhaafin aad salaamtay saasay noqonaysa xadiisna waxaa ku soo aroortay calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay eh, in wax lagu salaamo garasho ya ruuxa la garanayo in la salaamo nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay ma shay waaqica wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam eh, qofka buka in lasoo booqdo fadli weyn baana ku jira booqashada lasoo booqanayo qofka xanuunsanaya oo fadli weyn ayaa laga heliya qofkana niyadiisa u dhismaysa wuxuu dareemayaa walaalihii inuu agtooda qiimo ku leeyahay way u ducaynayaan wuu ku farxayaa qof muslima qalbigiisa in farxad la geliyana xadiis wuxuu sheegayaa inay ka mid tahay camalada kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mid a ah xadiisku waxyaalabuu sheegaayo ruuxa ah hindhisa hadduu ilaahay mahadiyo in loo duceeyo yacnii qaydka hadduu ilaahay mahadiyo axaadiis kala caddaynaysa lakiin xadiiskani sheegin laakiin goorta loo ducaynaya yarxamuka allah lagu odhanayaa waa markuu yidhahdo alxamdu lilah markaasaa loo ducaynaya o loodhanaya yarxamuka allah isaguna marka wuxuu ku jawaabaya yahdiikum allahu wayaslixu baalakum waxaa ka mid ah janaa'ista in la raaco fadli weyn baa ku jira janaasooyinka raacitaanka la raacayo ajar weyn ayaa ku sugan raacista janaasada la raacayo marka taasna iyaduna waxa weeye fadli weyn oo ku jira daraaddeed waxalle wixii fadli ku jira nebigu u amraya calayhi salaatu wasalaam ummadda waa la jecel yahay waa ku boorinayaa waa u horseedaya ruuxa markaa wuxuu dhaarto in dhaarta loo baaryeelo loo fuliyo dhaartiisa waxay ahlucilmigu ka reebeen xaaladday mafsada ama dhibaata ku jirto xaaladaa loo oofin maayo masalan waxaa soo aroortay xadiiskii saxiixa in abuubakar riyo fasiray riyo cabira nebiguna waa jooga calayhi salaatu wasalaam waa maqlaya markaasuu yaa rasuul allahi miyaan asiibay mise waa ku khataay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asabta bacdan wa akhta'ta bacdan badhna waad asiibtay badhna waad ku geftay markaasuu yidhi nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaah baan kugu dhaariyey intaan markaa asiibay iyo intaa khata' ii kala sheeg markaasuu nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam laa tuqsim umana fasirin culammadu waxay yidhaahdeen fasiraadda riyada la fasirayo la cabirayaa mafsada ku jirtay mafsada ka iman karaysay saas aawadeed dhibaatada ka iman karaysay daraaddeed buu nebigu sala allahu alay wasalam u cabiri waayey ou ka gaabsado marka haddii mafsada ku jirto waa ka hadhanta hadduu wuxuu ku dhaartay ee tahay wax dembi ah inaan iyadana la oofinayn waa la garanayaa oo marka waxa weeye dembi marnaba lama oofinaayo lama samaynayo ruuxa madluumka in loo gargaaro eh, iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha xuquuqda ah ay muslimiintu isku leeyihiin weeyaan marka waxay ka mid tahay masaa-isha xadiisku sheegaayo ayay ka mid tahay in loo gargaarana waxay noqonaysaa fardu kifaaya yacni faral si guud dadka u saarano haddii cid ku filani ku qunto kuwa kale fadligu ka dhacayo waxaa ka mid a casuumadda in la ajiibo oo haddii marka casuumad lagu yeedho in la raaco ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan casuumaddaasi hadday tahay tii arooska waxay noqonaysaa ijaabadu waajib haddii casuumaddu tii arooska aynay ahaynna waxay noqonaysaa sunni bacdu ahlicilmi oo camimayna waa jiraan odhanaya may casuumadoo dhan ayaa markaa waajib ah ijaabadeedu yacni waxa weeye mid eh, xaaraan iyo wax la mida koobsatay mooyaane tan noocaasa marka lama ajiibaayo haddaanu ruuxu islahayn haddaad tagto xaaraanta waad suulin karaysaa oo bimacnaa sababtaada baa xaaraantaasi ku baaba'aysaa meesha kaga baxaysa hadduu is yidhaahdo waa inuu tagaayo ajiibaa ow raaca haddii laakiin uu is yidhaahdo haddaad tagtana xaaraanta waxba iska bedeli maayaan xaalka caynkaasa inuu markaa isaguna ka qaybgalo ma ah hadduu isku dayo ou xaaraantii dadkii ka reebo ay aqbali waayaan xaqiisu wuxuu yahay inuu iskaga baxo ou ka tago sidaas yadaa buu yahay waxyaalaha uu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam kaatuma dahaba inay raggu xidhaan baa ka mid a ah. xadiiska soo socdaana kaatunka dahabka waa inoo sheegi doonaa marka bal isaganu kaga hadli waxaa ka mid a ah weel fidaa in wax lagu cabo isagu waa caam oo rag iyo dumartoonna inay wax ku cabbaan ma banaana horena waa usoo aragnaa waxaa ka mid a ah xariirta in la xidhaa ama wax xariiri ku jirta in la xidhaa amaba lagu fadhiistaa iyadana waa laynaga reebayaa waxa xariirta ku jirtana hadday xariirtu haalib tahay waa laysla ogoliyey haddii xariirtii ay tahay mid afar farood ka badanna waxay noqonaysaa iyaduna inay bannaanayn hadday qadar ka yar tahay hadii laysu geegeyn lahaa ay ka yaraanayso qadar afar farooda ama ilaa afar farood ay noqonayso ama ay ka yaraanayso xaalka noocaasi waxay noqonaysaa inaan dhibi ku sugnayn waayahay xadiiskan aan soo marray waa bukhaari iyo muslim isku waafaqsan yihin bukhaari iyo muslim an cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni cumar waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam istanaca khaataman min dahab in nabigu calayhi asalaatu wasalaam uu samaystay kaatun dahab ka samaysan khaataman iyo khaatiman labadaba waa la yidhaahdaa luqaad kalena waa ku bannaan yihi marka waa kaatunka weeye saas aaweed aayadda labadaba la akhriyey wa khaatama annabiyiin iyo wa khaatima fa kaana yajcalu fasahu fi batini kafihi ida labisa fa kaana wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yajcalu fasahu mid ka yeela faska kaatunka fasku halkan yaree buuran ee caadatan wax kale laga dhigo oo ka midab duwan halka kaatunku u buuran yahay ayaa waxaa la yidhaahdaa fas baa la yidhahdaa sida qaarkoodna waxaa la geliyaa sida badan shay kaloo aan dahabkii ahayn ama aan fidadii ahayn marka faska wuxuu ka yeeli jiray xagga markaa gacanta xaggeeda hoose ee cad xigta baabacada xagga xigta ayuu xijin jiray sida marka waxa dadku haaliban ay sameeyaan oo fasku inuu dusha xigo ma samayn jirin isagu waa wareejin jiray faska xagga gudaha ama baabacadii xagga cad xigta ayuu faska xijin jiray faska kaatunka idaa labisahu markuu xidho fa sanaca annaasu mila dalik dadku waxay samaysteen mid la mida nusaha qaar waxay qorayaan fa sanaca annaasu kadalik waa isku macne mila dalik iyo kadalik dadkii waxay samaysteen kaatun la mida bay samaysteen kaatunku nebigu samaystay calayhi salaatu wasalaam uma inahu jalasa cala almimbari fanazacah intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku fadhiistay mimbarka ayuu ku fadhiistay fanazacahu kaatunkii waa siibay wa qaala wuxuu hi inii kuntu albasu hada alkhaatama anigu waxaan ahaan jiray mid xidha kaatunkan wa ajcalu fasahu min daakhilin waxaanan ka yeeli jiray faskiisa xagga hoose mid xiga oo gacanta yacni xaggeeda cadee hoose ama xagga baabacada xigtaa ayaan ka yeeli jiray faramaa bihi waa tuuray nebigu sala allahu aleyh wasalam uma qaala dabeedna wuxu uhi wallaahi laa albasuhu abada ilaahay baan ku dhaartay laa albasuhu ma xidhanaayo kaatunka abadan weligay xidhan maayo fanabada annaasu khawaatiimahum dadkiina waxay tuureen kaatumadoodii ayay tuureen markuu nebigu tuuray bay iyaguna tuureen calayhi asalaatu wasalaam wa fii lafdin jacalahu fii yadihi alyumna lafdi kale wuxuu sheegayaa nebigu wuxuu ka yeelay calayhi asalaatu wasalaam gacantiisa midig ayuu kaatunkaa ka yeelay oo geliyey xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa waagii hore inuu bannaanaa kaatuun dahaba in la xidhaa inay bannaanayd oo raggu ay xidhaan inay waagii hore bannaanaan jirtaa laga qaadanayaa waayo ma dhici karto nebiga sala allahu aleyh wasalam iyadoo kaatunka dahabkii ragga xaaraan ka yahay inuu xidhaa may dhacdeen marka waxay ku tusinaysaa wakhtigaa nebigu xidhay calayhi salaatu wasalaam dadkuna ay ka daba xidheen kaatunkaa dahabka ah inay markaa ibaaxa asliya ku sugnayd oo kaatun dahaba raggu inay xidhaan inay ahayd shay mubaax ah ibaaxadii asliga ahayd ku sugan marka markan dambaa loo waxyoodoo loo sheegay kaatunku inuu xaaraan yahay markaasaa nebigu sala allahu alay slam mimbarka intuu ku fadhiistay ayuu dadkii u sheegay kaatunkii dabeedna markaa waxawean halkii ayuu ka tuuray iyagoo dadku arkaya dadkuna waa ku daydeen oo iyaguna waa tuureen marka waxaa laga qaadanayaa kaatumada dahabka ah mar in asliya ay soo martay mar ay mubaax ragga u ahayd kadibna laga xaaraantinimeeyey xaaraannimadaas inay ku baaqi tahay saas aawadeed in kaatun dahaba ay xidhaan ama wax dahababa raggu ay xidhaan mid u bannaan maaha waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam fadligooda iyo in markaa sharciga wixii loo sheego ay ogaadaan markiiba ay u degdegayeen inay ku camal falaan nabigana aada ay ugu dayanayeen calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya inay fiican tahay gacanta midig in lagu xidho kaatunka waa kan sheegaya jacalahu fii yadihi lyumna ha yeeshee xadiis kalaa soo arooray oo sheegaaya inuu bidixdana ku xidhay marka sida saxiixi waxay tahay labada mid walba nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam midba wakhti buu sameeyey wakhtiyada qaarkoodna kaatunka wuxuu ku xidhay bidixda wakhtiyada qaarkoodna wuxuu ku xidhay midigta waxaana soo aroortay axaadiista qaarkood farta uu kaatunka gelin jiray inay ahayd faryarada faryarada inuu gelin jiray marka laakiin agsarka axaadiista waxay ku soo aroortay inuu midigta ku xidhan jiray baa badanka axaadiista ku soo aroortay gacanta midig inuu ku xidhan jiray markuu kaatunkan tuuray wuxuu ku beddeshay kaatun fidaah ayuu ku beddeshay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen midigta nebigu wuxuu ugu xidhanaya calayhi salaatu wasalaam maadaamay tahay min baabi ziina oo wax laysku qurxinayo kaatunkii uu yahay dee midigtaa usii fiican oo usii habboon ta kale bidixdii waxaa lagu isticmaalaya istijadii iyo waxyaalahaasa lagu isticmaalaya gacantii bidix kaatunkan uu nebigu xidhanayeyna calayhi salaatu wasalaam markii kaatunka fidada uu xidhay wuxuu ahaa kaatun uu ku yaallo muxammadun rasuulu ullah kaatunka fidada saasaa ku qoray waxna waa ku shaabadayn jire waxna waa ku shaabadayn jire waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida in kaatunka faskiisa xagga baabacada in loo rogaa oo hoos la mariyaa inay tahay markaas sida fiican maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam uu saa sameeyey culamada qaarkood waxay yidhaahdeen bidixda iyo midigta marka laga hadlayo haddii kaatunka looga jeedo in laysku qurxiyo waa in midigta lagu xidhaa haddii looga jeedo uun in wax lagu shaabadeeyo bes waa in markaa bidixa lagu xidhaayo aaladoo kaleu markaa ka dhigan yahay tafsiilka caynkaasa bacdi la yimina waa jiraan can cumar bn alkhaaabi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can lubsi alxariiri ila haakada cumar ibnu khaaab waxa uu sheegay radia allahu canhu in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam nahaa reebay can lubsi alxariiri xidhashada xariirta la xidho ayuu reebay ilaa qadarkaasoo kale mooyaane wa rafaca lana saruu noogu qaaday rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay isbacayhi labadii safarood alsabaabata waalwustaa farta murdisada yacnii farta murdisadu waxay leedahay magacyada alsabaaba waa la yidhaahdaa almusabbixana waa la yidhahdaa musabbixa waxaa loo yidhi dee marka la ashhaadanayo ashhadu an laa ilaaha ila allah waa la taagaa calaa haada waxaa la yidhaha musabbixa sabaabana waa la yidhaahdaayo marka uu ruuxu dee dhaaranayo cid markaa uu maagayo waa farta uu ruxo ya saasaa sabaaba loo yidhi markuu cadhaysan yahe doonaayo cid markaa inuu maago ama markaa eh, u hanjabayo dee fartuu ruxaa waa fartaa murdisada wey saasaa sabaaba loo yidhi wuxuu sare u qaaday labadii safarood asabaabata waalwustaa ka bedelo alsabaabata waalwustaa waa bedelu mufasal min mujmal farta murdisada iyo farta dhexe ayuu sare u qaaday isbacayhi luqaad baa iskaga bannaan laakiin sida ugu sii fiican ee ugu fasaaxada badan lii waa sida laynoo dabdiyey hadda waa in hamsada la hoos dhigo ba'dana la kordhigo wa hamza unmulatin halith wa haalisahu atiscu usbucin wakhtim biusbuuci waatuu naadimku yidhi hamzada unmulo ku sugan saddex xarakee a i u saddexa xarake u yeelay wa haalisahu xarafka ku saddexda ana waa miimkee saddex xarakee oo miimkana waxa weeye kordhig iyo godaal iyo hoos dhig saddexdaba sii attiscu sagaalkaasi sagaal luqaa ka imanaysa waayo alaaa fii alaaa waa tisca haddii saddex saddex lagu dhifto sagaal bay noqonaysa attiscu fii usbucin yacni waxa weeye sagaalku waxay ku sugan yihiin usbuc hamsada saddex xaraka loo yeelo xarafka ku saddexoo saddex xaraka loo yeelo sagaalkaa luqo usbuc waa ku sugan yihin wakhtim biusbuuci waxaad ku khatimtaa usbuuc oo indamada ba'da saaran aad ishbaaciso aada jiiddo marka intaasoo luqaa ku sugan laakiin isbac waxay yidhaahdeen waa ugu fiican tahay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim walimuslimin nahaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam can lubsi alxariir muslim waxaa u sugnaaday rasuulku wuxuu reebay sala allahu aleyh wasalam can lubsi alxariir xidhashada xariirta la xidho ayuu reebay ilaa mawdica isbacayni aw halaasin aw arbac mawdic laba farood la dhiga mooyaane ama saddex la dhiga mooyaane ama afar la dhiga mooyaane wixii kale xariira waa reebay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa xariirta raggu inay xidhaan inaynay u bannaanayn oo xariirtii khaaliska ahayd ee saafiga ahayd aan badha xala'ayn raggii inay ka xaaraan tahay waa la ysku waafaqsan yihin oo inay xidhaan uma bannaana ka warran hadday xiriirtii isku jirto shay xariira iyo shay kale ayaa isku dhafan oo isku dhex jira xariir khaalisa maaha markaa ka warran jumhuurku waxay qabaan in taxdiidka la eegaayo afar farood qadarkood haddii afar farood qadarkood xiriirtaasi ay ka badan tahay waxay noqonaysaa mukhtalidba ha ahaado shaygaasiye waxay noqonaysaa xaaraan haddayna mukhtalid ahayn qadarka yari inuu xaaraan yahay waa la isku waafaqsan yahay walow afar faroodba ha ahaato haddii intaasoo marka waxaan yani gaara ay tahay iyada waa la isla ogoliyey inaanay bannaanayn munfarid hadday tahay ila waxaa dhici karta marka waxaweyan yani qadaru saacad ku xidho oo kale oo suun uga dhigay xiriirtii inuu markaa waxba samaysto haddii xariir khaalisa ah ay tahay dee uma bannaananayso ama saacaddii oo kale uu ku xidhay ya mar haddii waxa weeye xariirtii wax kale aanu u helin xaalka noocaasa waxay noqonaysaa mamnuuc laakiin markay mukhtalidka too isku dhafan tahay in afarta farood lagu xidhaayo oo wixii ka badani ay xaaraan noqonayaan jamaahiirta culammadu saasay mareen afar farood iyo wixii ka yarna waxay noqonayaan xalaal bay noqonayaan cala sabiili tawc bay intaasi u bannaanaatay xadiiskuna waa ka soo reebay laakiin madhab shaaficiya waxay qabaan in la eegaayo haalibka haddii xariir iyo wax kale isku jiraan haddii haalibku ay xariir yihiinna xaaraan bay noqonaysaa haddaan haalibku xariir ahaynna xaaraan noqon mayso oo waxay yidhaahdeen haalibkaasaa xukun ku xidhan yahy laakiin culamo dooraa odhanaysa ilaa arbacu asaabic waa bannaanta waxaa kala soo aroortay nebiga sala allahu aley wasalam maro afka markaa lagaga yani markaa lagaga daboolay bimacnaa lagaga makfuufeyn yacni xaggii markaa gacmahoo kalea markiisa markaa xun xariir lagaga wixiyey yani taasoo kale waa soo aroortay xadiis kale laftiisa waa soo arooray oo maro xariir wax kaga jiraan marka xadiiskan baa calaa kulli xaal masalada kale fasilinaya axaadiista kale xad mucayana ma sheegayso culamada haalibka odhanaysa xariirta markay haalibka tahay un bay xaaraan noqonaysaa laakiin haddii xariirtii laga fara badan yahay oo haalib laga yahay xaaraan ma noqonaysa odhanaysaa waxay leeyihiin xariir in la xaaraantinimeeyaa la sheegay maradiina haddii markaa xariirtii wax kale ka badan yihiin lama yidhahdo xariir xariir lama yidhaahdo saasay markaa cuskanayaan calaa kulli xaal qadarka la baneeyey mooyaane wixii kale waxay noqonaysaa xurmada inay ku baaqi tahay ida ijtamaca alxaadiru almubiix qudima alxaadir ama gulliba alxaadir haddii shay uu xaaraantinimaynaya ee shay bannaynaya ay kulmaan shayga uu xaaraantinimaynaya la haalib yeelaa ama la hormariyaa marka kuma gaarho keliya markay haalib tahay sida saxiixa ah, waxay noqonaysaa haddii qadarkaa ilaa mowdica isbacayni aw halaatin aw arbac hadday ka badan tahay nahyigay soo gelaysaa sida xadiidka muslim saxiixa kusoo ba sheegaya sida xadiiskaasiba sheegaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk